alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu tacaala wqowluhm ina hada yuujib an yakuna alfaacilu lisagiirati gayra kaamil اliimaani fakada naqul fakada naqulu waqad dakarnaahu fima qablu ama qowluhu alyowma akmaltu lakum diinakum almuraadu bayaanu dalika waqad akmalahu اllahu biاlwaصfi wاnnacti waxaynu ku soo jiray qolihii eh, ahlulbidaca ahaa ee khilaafsanaa salafka ee yidhi iimaanku wuxuu ka koobmaa ictiqaad wax la aaminoo la rumeeyo keliya ee acmaasha iyo dhaqanku iimaan ma aha nimanka yidhi niqaashkoodii baa soo socday shubahaadkoodiibu marka ka jawaabaya sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayh waxaa u dambeeyey inay yidhaahdeen oy <clears throat> xujaysteen dhaaco walba hadday iimaan tahay waxaa ka dhalanaysa ruux bini aadam oo iimaankiisu dhammaystiran yahayba inuusan jirin ruux bini aadam iimaankiisu dhammaystiran yahay inuusan jirin baa ka dhalanaysa xataa ambiyada ruuxii macsiyo yar sameeya xataa in iimaankiisa uu naaqusay baa ka dhalanaysa ilaahayna wuxuu ihi alyawma akmaltu lakum diinakum oo iimaankii diinkii baa la dhammaystiray ba aayaddu tiri nawaafishu iyo sunnooyinkuna aakhir iyo dhammaad iyo meel gebagaba'a ah ma laha sheekhu wuxuu kaga soo jawaabay haday sunnooyinku ay noqdeen daaco iyo cibaado sidoo kale acmaashu iyo daacaadkuna iimaan bay noqonayaan jawaabta wuu soo hormariyey iimaankuna tilmaan ahaan marka la fiiriyo xad iyo dhammaystir iyo dhammaad buu leeyahay laakiin samayn iyo la imaasho iyo kudhaqanku xad malow ruux walba ajalkiisu iyo muddaduu gaadhi war looma hayo hawshaasaa soo socotay wa qowluhum ogaadhooda ay yidhaahdeen ina hada yuujibu wuxuu waajibinhayaa in acmaasha iyo afcaasha lagu tiriyo iimaanka waxaa ka dhalan an yakuuna alfaacilu lisagiirati dembiga iyo ruuxa sameeye ku dhaca inuu noqdaa hayra kaamil iimaan nimaan iimaankiisu dhammaystirayn sheekhu wuxuu idhi fakadaa naquul saasaabaan leenahayba waaban qabnaaba ruuxii macsiyo sameeya ee dembi yar iyo mid weyn intuuba ku dhaca iimaankiisa naawac iyo naaqus baa gaadhay waqad dakarnaahu fii maa qabla horaanna waaban soo sheegnay buu sheekhu ku yidhi marka taasi waxaan qabno weeye wixii aduu aad ku burin lahayd sheeg buu yidhi waaban qabnaaba waan aaminsannahay ninkii macsiya ku dhaca iimaankiisu waa naaqusahaya oo marka loo fiiriya ninka kale asagoo aan macsiya ku dhicin baa ka fiican ama qowluhu tacaala aayadda aad ku dhegteen soo ma aha alyowma akmaltu lakum diinakum almuraadu kamaalka maxaa looga jeeda kamaal biاlwadci wاtashriic bay culimmadu u badan yihiin alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waxaa weeye waa ikmaalu اdiini biاlwadci wاtashriic dejintii iyo jidayntii iyo sharci garayntii baa la dhammaystiray aayad damboo soo degi ma jirto xukun dambeoo la nasakhi ma jiro wax la isbed takhfiif dambe ma jiro tawkiid iyo takhliid iyo tashdiid ma jiro yacni aayaddu xukumkii u dambeeyey baa soo dega wey amarku xagga rabbiga waa ka soo dhammaaday wey wax isbedela ma jiro halkaasaa loo jeeda ee ma aha diinku waa dhammaystiran yahay wax walba oo khayra intaasu ku egyahay ma aha khayraadku waxaa weeyaan xad ma laha usuul bay leeyihiin sida axkaamta fiqiga ah iyo nawaasisha fiqigaa xuduud ma laha annawaasil alfiqiya xuduud ma laha laakiin waxaa xuduud leh axkaam alfiqiya axkaamti waa xaaraan iyo xalaal iyo muxuu ahaaye waajib iyo sunno iyo karaaho shuruud iyo mawaanic iyo asbaab ila aakhirihi laakiin qadiyad aan weligeed dhicin oo nebi maxamed aan soo gaadhin oo saxaaba aysan arag oo taabiciin aysan arag oo a'immadii afarta aysan arag baa maanta dhici culimmada markaad joogtaa ka ijtihaadi oo ka shuurayn kadibna go'aan bay ka gaadhayaan jus'iyadaas iyo dhacdadaa waxaad dabada loo gelin diinkeenni iyo usuushii kitaabkeenna meel looga baadhi faylkaasay meel ka gelaysaa marka diinka usuulkiisii iyo sharaa'icdii baa la dhammaystiraa loo jeeda ee ma aha khayrkao dhan baa ku eg almuraadu waxaa weeye bayaanu dalika diintiina caddaynteedii baan dhammaystiray wey usuusheedii kulliga ahayd isagu wuxuu ku fasiraa abu isxaaq الshaaibi fi kitaabi alictisaam wuxuu ku fasiraa kamaalku waa kamaal الtashriici wاlwadci wa kamaal alusuul اlkuliya wاlqawaacid alislaamiya caama buu loo jeedaa buuri waqad akmalahu اllahu ilahay baa diinka dhammaystiray iyo islaamka bilwaصfi tilmaan iyo wanacti farkuiiwasfiganacti waa isku mid wey yacnii tilmaanta islaamka la tilmaamee la sifeeye baa dhammaystiran laakiin dhacdada iyo la imaashaha adoonku waa kala duwan waxtaja wuxuu xujaystay mukhaalifku biannakum itabactum waxaad racdeen qowla almuctasilati fada lmaqaalati lianna awala man qaala dalika waasi bnu caطaa wa camr bnu cubayd almuctasiliyeyn wuxuu yidhi waxaad gasheen warkii muctasilaad la timaadeen in la yidhaha iimaanku waa qowl waa shahaadaah iyo ictiqaadoo shay la aaminaa iyo dhaqan iyo fal iyo acmaal lagu dhaqmo salaad iyo soon iyo tukasho ah hawsha ayadaa mucsilabaa iska laba waa qowl muctasilo marka asxaabuulxadiid waxaad u gasheen mucsilaad u gasheen weligeed ba hawsha soo socotay boogta in la isriixo oo meelo kale fooda laisu geliyo waxtaja wuxuu xujaystay biannakum ittabactum waxaad raacdeen buuhi qowla almuctasilati muctasila madhabkeedii baad raacdeen fii hadi lmaqaalati masalada iimaanka ku saabsanaa لأنa أولا maن قاaلa ذaلiكa ruuxii u horeeye yidhi iimaanku waa jamiicu الطaacaati yidhi waصل بن caطا buu ahaa وcmr بن cubayd baa sidaa maray marka idinku waxaa tihiin فarac waxaadna daba taagantihiin muctazilo marka waa idin dhammaatay wey ninkii muctazilo sanka loogu xidhana warkiisu waa dhammaaday niman ahlbidacu meel lagu xidhay oo laga dayriyey haddii uun sanka lagugu xidho waa markaa waxaa weyaan ka carara in wey iyo dila dhurwaa un marka dabin ku dhacay ama bir qabato in baad noqon marka halkaas tabar kale markay waayaan bay halkaas sanka u saareen waana khaa waana khata waa inaga soo maray fi kitaab اliimaan liabi cubayd ibn abi shayba alfarqu bayna madhab اlmuctazila wاlkhawaarij wa bayna madhabi asxaabi اlxadiiث wa ahli الsunna farqiga waxay isku waafaqsan yihiin jamiicu طaacaati inuu iimaan yahay waa isku waafaqeen aqwaasha masalada ku jirta waa inaga soo mara shan qowl bay ahayn marka laisku celceliyo jahmiye ashaaciriye maaturidiye meel mari hal qowl weeye waxba badan sii kala qaadin aljahmiya wاlmaaturidiya wاlashaacira mid ka soo qaad karaamiyana gooni u tiri laba soo ma aha maxaa kuu soo haray murji'at اlfuqahaana gooni u tiri saddex weeye muctazila khawaarijna afar ka dhig madhab asxaab اlxadiiث shantaas ba lagu ururin karaa haddii laakiin la kala tafriiqiyo waxaa kala bixi maaturidiye iyo ashaacirana isku mid bay noqonayaan jahmiyada khulaskaana gooniba u yarboodahayaan marka waa la kala baxbixi ogow laakiin hadda waxaa wey waa shan madhab qowl asxaabi اlxadiiث oo meel ah qowl murji'at اlfuqahaa oo meel ah alashaaciraةu wاlmaaturidiyaةu wاljahmiyatu oo meel ah maxamed bn karaam asijistaani oo asaguna meel ah iyo yaan ka tegey alkhawaarij wاlmuctazila saddexdaa shantaa madhab bay ahayd jahmiye waxay qabeen ayagu iyo maaturiidiyo iyo ashaaciro iimaanku waa ictiqaad faqad altasdiiqu biاlqalbi alictiqaadu biاlqalbi faqad shahaadaduna waa waajib iyo waa sharطi lisixati اliimaan bayba lahaayeenba lisixati اliimaan الظaahir wey ma aha hadda kii baaطinka ah axkaamta islaamka in lagugu dureeriyo oo lagu mariyo o lagugu dhaqon baa loo shardiyaa taa marka waxaa ka dhalan haddaad meel cidlaa keligaa joogto oo diinka islaamka qalbiga iyo uurka ka qaadato oodan weligaa aa shahaadinoo bujuurdhuhu dhihi inaad muslim tahay toban sanaad hayjad cidlaad ku noolayd ruux bani aadam ad u ku maqla ma jiro ama xukunku saare adaa isxukuma weligaa maadan ashahaadanin oo maadan dhihin an laa ilaaha illa maadan dhihin ka dhalanaysa agtooda in aad tahay muslim haddaad muslimin dhex joogto laftirkeedu shahaadateynku ma aha rukni ee waa maxay waa shardun liijraa'i alaxkaami اdaahirati calى الشhakhصi warkoodu halkaas ku gabagaboobay waxaa kuu yimid murji'aة الfuqaء alimaanu qowl وacamal faqad jawaarixda acmaasheeduna kama tirsano waxaa kuu yimid alkhawaarij wاlmuctazila waxay dhaheen jamiicu الطaacaati طaacaadkao dhan oo lala yimaado iyo muxaramaadkao dhan oo laga taga huwa اliimaan fardi walbana iskiibuu iimaan madax bannaan u yahay waajib walba gooni ahaantiibuu u yahay iimaan madax bannaan ninkii ka tagana waa gaaloobaya adduunka ama aakhiro aakhiro way isku waafaqsan yihiin inuu naar ku waari laakiin addunkay ku kala tageen muctazile iyo khawaarij muctazile waxay kudhihi waxaa tahay faasiq baa tahay manzila bayn almanzilatayn khawaarijna waxay dhahay kaafir baa tahay fi dunya wa fi alaakhira haddaad macsiya ku dhacdo macsiyadaa waxay duminaysaa asaluliimaan bay duminaysaa waad ku gaaloobi man irtakaba muxaraman waaxidan aw taraka waajiban waaxidan faqad kafara cinda alkhawaarij ama cinda اmuctaزila faqad fasaqa wakharaja wuxuu ka baxay islaamkii iyo iimaankii buu ka baxay mana gelin kufri ma gelin wuxuu taagan yahay laba reer dhaxaad maaa l bel saddex baa le reerna way kaa geysaa reerna kuma geyso marka waxaa weeye bel saddex buu ninka ku jiraa bay dheh bimacnaa wuu ka baxay iimaankii gaalnimana ooma gelino ma hoyanin bay dheh dhexduu taagan yahay adduunka maxaa u talaa adduunka waxaa laga soo qaaday inuu yahay faasiq baa la dhihi axkaamta muslimiinta la siin waa lala tukan waa gawriciisaa la cuni waa ruux muslima waa laga guursan laakiin aakhira maku tago sida abujahal iyo abulahab baa loo cadaabi naar buu ku waarahaya nimankaa warkoodu halkaasu tegey asxaabu ulxadiid waxay dhaheen alimaanu qowlu wa camalu waictiqaad saddexdaasuu ka kooban yahay karaamiya waxay dhaheen iimaanku waaba qowl faqad ashhadu an laa ilaha ila اllah basaa iimaana iyo shahaataynka faqad idan muctazilo iyo asxaabu اlxadiid ama waciidyo muctaziliya khawaarij ah iyo asxaabu اlxadiid madhabkooda waa isgalaangalaa oo shabu isleey waa in fooda loo kala qaado food kala qaadku waa maxay muctazilo iyo khawaarij oo dhinaca iyo asxaabu اlxadiid oo dhinaca waxay isku waafaqsan yihiin jamiicu الطaacaat ama ha noqo tarku اmuxaramaat ama ha noqo alityaanu biاlwaajibaat ha noqotee kulligeed waa min aliimaani weeyaan taa waa musallam waxay ku kala tegayaan waa maxay ka tegidda waajib laga tegey ama macsiya lagu dhacay bay ku kala tegahayaan asalfu saalix iyo waciidiyu asalfu saalix waxay leeyihiin acmaasha dhammaanteedoo laga tago waa lagu gaaloobi oo iimaanku wuxuu ka kooban yahay saddex rukni qowl iyo ictiqaad iyo camal camalku marka si guud loo fiiriyo waa rukn min aliimaan juz walboo camal ana waa juz min aliimaan mid walba iyo qayb walboo waajib lala yimaada ama muxaram laga taga ana waa juz min aliimaan ee ma aha bixaddi daatihi ruknu min aliimaan laakiin waajibaadka o dhan marka la isku daro waa maxay waa ruknun min aliimaan wاshahaadataan waa ruknu min aliimaan alictiqaad waa ruknu min aliimaan saddexdaa arkaan buu ka dhisan yahay iimaanku ictiqaadku ruuxii laga waaya muslim ma aha ashahaadadii ruuxii laga waayana muslim ma aha acmaashoo dhan ruuxii laga waayeyna muslim ma aha laakiin acmaasha mid mid iyo gooni ahaan iyo keli keli marka loo fiiriyo mid walba fii xaddi daati waa juزء min aliimaan walaysa ruknan min aliimaan soma wada socon ama alkhawaarij wاlmuctasila waxay ku leeyihiin mid walba is ahaantiiba wuxuu u yahay juزء min aliimaani wa ruknu min aliimaan ninkii ka tagana wuu gaalooba ruknigu waa dumay soo ma arti meesha iska soo galaangalin hawshaas muhiim jiddan wey haddaad aadan fahmin waad ku baaba'aysa marka waxaad dhihi kartaa aaxaad اlacmaali iyo afraad اlacmaali ma aha ruknu min aliimaan ee waa ajzaaء min aliimaan laakiin camalka si guud ahaaneed ninkii ka taga waa taarikun liruknin min aliimaan warku waa kooban intaas weeye waxaa ayagoo sidoo kale isgalaangalo lagu rafaadaa habeen dambaa idin weydiinaya waa ka soo jawaabi doontaan farqiga u dhaxeeya murji'aة الfuqahaa iyo asxaab اlxadiiث khilaafka u dhexeeya fii masalaة اliimaan wadaaddaa waxay dhaheen waa khilaaf lafdi ah oo suuri ah oon xaqiiqo ahayn furuucna aysan ku dhisnayn marka murji'at اlfuqaha iyo asxaab اlxadiis isku bahwaya ha laysraaciyo khilaafna ooma dhexeeyo xaqiiqi ah inamaa huwa ikhtilaafu cibaaraatin nimanna waxay dhaheen khilaafku waa xaqiiqi hawshaasi habeen dambe waxaan ga rabaa inaad jawaabtada keentaan khilaafku inuu xaqiiqi yahay iyo dhankuu xaqiiqi ka noqonayo dhankuusan ka noqonaynin khulaasaduna waxaa weeye khilaafku bictibaarin waa lafdi bictibaarina waa xaqiiqi jawhari macnawi labadaa ictibaar habeen dan baan idinka rabaa marka warkiinabaa la bixin waayo marka muctazilo muctazilo iyo khawaarij iyo ahlu sunna asxaab alxadiis isku baab ma aha wadaadka marka waxaa iskaga khaldan asxaab alxadiis soo maysan dhihin aliimaanu jamiicu طaacaat khawaarijna maxay dhaheen aliimaanu jamiicu طaacaat haddaba isku mid baa tihin wey isku mid ma nihin weeye waxaan isku mid u ahayn annagu waxaan leenahay acmaashoo dhan baa bimujmaliha waxay tahay ruknun min aliimaan faman tarakaha kullaha waxaan leenahay faqad kharaja min alislaami wاliimaan ninkii laakiin afraaddeeda iyo qaybaheeda qayba ka taga ka fardi ahaan waa juz iimaanka laga tago naaqis iyo dhaawac baa gaadhaya laakiin asalkii ma dumahayo allaahuma juskaa ka tegidiisu hadduusan degil gooni a ku imanin waxaad idhihi kartaa ajzaau xajata iimaanku haddii laga taga lagu gaaloobi man taraka salaata faqad kafara layidhi waxaan leenahay salaadu camal laga tegay ahaan loogu gaaloobi mahaye daliil khaasaa ah wuxuu tusay mujaradu tarkiha inuu yahay kufri ee ma aha inaad leedahay camal weeye waajib ah waajibka tegiisaan lagu gaaloobahaya maaha sidaa ee waxaa weeye salaadu fii xaddi daata budagoona u tuman weeye daliil khaasaa ah ku yimid iskeed baa loogu gaaloobi fuqaana waxay dhn lagu gaaloobi maayo warka waa fahanteen bay la tahay hawsha marka habeen dambe khilaafka udhexeeya khawaari mxuu ahaa murji'at اlfuqahaa iyo asxaab alxadiidna waa laydinka raba labada arrimoodba u daranba wix kaloo dhan ba bannaanka kala joogaan waxa isgalaangala waa madhab alwaciidiya iyo madhab asxaab alxadiid iyo madhabu asxaabi alxadiid iyo murji'at اlfuqahaa labadaa unbaa iskaga kaagadman wixii kale bannaanka kala joogaan de karaamiya cidna ku darman mayso waa niman bannaan cidla iska habagasanhayo oo dharabsanhaya wey jahmiyena cid ku khaldama maba jirtaba ashaaciriya maatuudiin hadde ayagu waxaa weeye jahmiyayba la daaqaan way ku daayeen kuwa ayaga wاljawaabu sheekhu jawaabtu waxaa weeye b annagu muctazila ma nihina ana hada kalaamu man laa yacrifu maqaalaة الsalafi fi dalika ninka leh asxaabu اlxadiid iyo muctazila isku qowl ah waa nimaan ka warqabin oo wadhaabahaynin bu aan la soconinba waxa laga hadlaayo ina hada kalaamu man laa yacrifu maqaalaة الslf ay madhab الslf slf madhabkiisa nimaan aqoonin warkiisa wey oo fii dalika ku saabsan iimaanka iyo daacaadku ma iimaan ba mise ma aha waqad rawaa dalika arrinkaa waxaa wariyo slafka ka soo guuriyey biاlasaniid axmed baa wariyey fii kitaabi اliimaani can jamacati min الslf in iimaanku qowl iyo ictiqaad iyo camal uu yahay cibaadaadkuna iyo طaacaadkuna kulli ay iimaan yihiin axmed baa kitaabkiisa ku sardiyey farawaa wuxuu axmed wariyey biisnaadihi can cabdillahi bn naafic asaa'iq imaami daar اhijra waa min talaamiidi mali fuqahaa maalikiya ragga u cadcad baa lagu tiriya nin aad u qiimo badan wey awjuhna wuu leeyahay fi madhab اmaalikiya qaala wuxuu idhi imaamkaas kaana maaliku yaquul alimaanu qawl wacamalu yaziidu wayanqus haddaba waaya maalik mumctazil ahaa waxaad ku arkaysaa kitaabkan loo yaqaan taqriib eh, almadaarig wa tartiib almasaalik ee qaadi ciyaad buu leeyahay niman maalikiy oo weyn muctazila ku jira meesha u tarjumaysta niman waxaa ku jira yidhi kaana maalikun wa fulaan wa a'imadii maalikiyada waaweynaa iyo maca alimaamki waxayna kaanuu muctasil annagaan isku mid abahayn nin walba markuu asagu fidno ay ku dhacdo ama balaayo uu qaado balaayadiisa wuxuu ku maxaabsan oo ku salfanhayaa dad kale hadda wadaadaha soomaliya dagaalamaya waad aragtay mid baa wuxuu rabaa inuu wax taxqiijiyo ama madhab sheegto madhabkiisa wuxuu rabaa in fooda u geliyo culimmadoo dhan baa qabta fuqahada qaba waa madhab asxaabi alxadiid waa war adigu keligaa intaad banaanka istaagto daliilkaada sheego ummadda waxba ha lugeynine ma jirto leanna waa inaad meel un lugta ku marto waa inaad un cid ku maxaabsatay noqonaysa marka qaali ciyaad baa la yaaba u agee maali muctila ku arkay ninki muctila ugu darraaya xataa takfiirin jiray bu ahaa buui baabiyin jiray marka goorma muctila noqon haya hala laayo buui hala laayo araahum an yustataabuu fain taabuu wailaa duribat canaaqum burmaalinka ninkuu qadariye ka hadlay iyo usuushii muctilada markaas waxaa lagu leeya sagaaba muctili aba waa qolyihii ku maxaabsado oo kale shaafici baa raafidi ah shaafici baa raafida ah qolyaha waagi dambe waxay dhahen axmed baa khaariji ah alimam axmed maxambal imam ahli sunna waljamaca waa takfiiri bay dhehen waagi dambe markuu axmed kuulaaday ee uu la dagaalamay fitnadii khalqu lqur'aan oo meel adag ka istaagay oo uu yidhi man qaala bikhalqi lqur'aani fahuwa kaafir yaa waxay dhaheen axmed wuxuu u galay madhab lkhawaarij haali weeye waa takfiiri khaariji ah axmed baa loo sheegay waxaa la yidhi hebel iyo hebel nimanuu yaqaanay yaa baqdaad daanta kale ay ka degeenoo webigay gudbeen marka saasay dhahaanoo way ku soo dacaydeen balka war kuwaa jahlo weydiin ma yaqaana waxba yaan la weydiinib in haulaai qowmu suu maba yaqaanaanba laa yacrifuuna madhab alkhawaarij walaa madhab ahlu sunna waljamaca marka ha yadin lagoynin buuri ibnu taymiya la waa khaariji takfiiri ah dahabi baa la waa khaariji takfiiri ah bal waxay soo guriyeen ashaaciru ijmaacu اlculamaai calaa kufri ibni taymiya wa zandaqatihi ashaacira waxay soo guuriyeen in culamada muslimiinta ay ku ijmaaceen sheikhulislam tami inuu gaal yahay oo zindiiq yahay ashaacira soo guuriyeen alistiqaatu bihayr اllah ilahay hayrkii in la baryi karo inay diin tahay allana loogu dhowaan ninka yidhahda waa diinxumana uusan islaamba ahayn ijmac waxaa soo guuriyey ibn xajar alhaytami waxaa soo guuriyey ibnu subki idan waxaa soo guuriyey muxuu ahaa yaa kalon xusuustaa aduu labadaasaad xusuustaa ijmaacaasi waa la soo guuriyey idan hawshaad nin walba wuxuu iska soo guursanhaya marka aad iyo aad laskaga ilaaliyo masalado daliil baa lagu kala bixi maxaabsigu wax badan ma taro maxaabsigu wax badan ma taro maali wuxuu dhihi jira alimaanu qowlun ashahaado wey iyo wacamlun dhaqan lumuji yaziidu waa kordhaa biaacaati wayanqusu waana isdhimaa bilmacaasi warawa waa aar صaxiixa can maali warawaa baa fiican waruwya un leeyahay <coughs> qoray وrawى أحmed wuxuu wariyay fي kitaaب الإiman أيضا can mujaهid بن jabrin qaala الإimaan يزيid وينqص qowl وcamal iimaanku waana kordhaa waana isdhimaa يزيid وينqص نqصaanta ayadaana waa hawl khatr iimaanku suu isu dhimhay bاlmacaasi xatىa laa yabقى minhu شhay hada madhab السلف qolyahan madkhaliyiinta iyo jadiidyada loo yaqaana ama xadaadiyada ama jaamiyada waa un firaq isku baaba weeye ayagu waxay qabaan aliimaanu yanqus shayan fa shayan xataa yabqa minhu aqalu shayin ma wada hayo iimaanku wuu isdhimi wuu isdhimi wuu isdhimi laakiin wax yarun baa